bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda laba-iyo tobanaad oo suuratu yuusuf la yidhaahdo suuratu yuusuf makiyatun makay ku soo degtay wa aayaatuhaa aydhaaduna mi'atun wa ixdaa cashara aayatan boqol toban iyo kow aayadood weeye waxaynu meeshaan ka gelaynaa suuradda la yidhaahdo suuratu yuusuf waa suuraddii laba-iyo tobanaad oo qur'aanka markii laga soo tiriyo suuratu alfaatixa suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxay munaasab u tahay suuraddii hadda aynu ka soo baxnay oo suuratu huud ayaa la yidhi maxaa yeela suuraddaas waxaa lagu soo sheegay suuratu huud bashooyin dhowr ayaa lagu soo sheegay oo lagu soo kulmiyey marka oo toddoba qiso ayaynu uga soo warrannay oo ambiyada ilaahay loogaga warramaayo iyo ummadahoodii marka suuraddan ayadana waxaa weeye qisasta midda ugu wanaagsan oo axsan alqasasa ayaa ilaahay isku sheegi doonaa subxaanahu wa tacaala haddana waxaa weeye suuraddatan waxay tasliyo u noqonaysaa sabarsiin rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo nabigeennu wuxuu ka ogaanayaa ambiyadii isaga ka horaysay wixii ku dhacay oo haddana uwaga yimida dadka ayaga qaraabadooda iyo dadka ayaga ka fog sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam qoomkiisa kuwa qaraabadiisa dhibaata igaga timiday iyo kuwa maaragtay isaga ka fog weliba ay ugu sii daraayeen kuwa qaraabadiisa marka qisasta nabigeenna calayhi salaatu wasalaam loo sheegaayo xigmada loola jeedo waxaa weeye si rasuulka calayhi salaatusalaam oo ugu sabar qaato haddana waxaa markaasi la doonayaa akhlaaqda ambiyadaas inuu nabigu calayhi salaatusalaam uu ku tacalluqo ou ku dhego oo nabigu markaasi uu noqdo calayhi salaatu wasalaam mid kulmiya kamaalaatul ambiyaa'i mid kulmiya uu noqdo ambiyada waxaa weeye wixii ay lahaayeen oo dhan isagu markaasi waxaa weeye isku kamisho intaan hadda suuradda tan macnaheeda aana u gelin sababu suuradda tan waxaa weeyaa la yidhi yahuud ayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam su-aaleen baa la yidhi markaasay waxay yidhaahdeen xadisnaa can amri yacquub wa waladihi wa sha'ni yuusuf ay yidhaahdeen maxamedow haddeed rasuul aad tahay oo aad wax og tahay noogaga sheekay yacquub amarkiisi iyo weladkiisi iyo sha'nigii yuusuf nooga sheekay yidhaahdeen marka suuraddatan waxaa ku sugan fawaa'id fara badan ayaa ku sugan oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan iyo xibnooyin aad iyo aad u iftiimaaya oo u qurux badan ayaa ku sugan oo aan la soo koobi karin caalimka la yidhaahdo khaalid ibnu macdaan ayaa wuxuu dhahay baa la yidhi suuratu yuusuf iyo suuratu maryam dadka ahlu jannaha ahi jannada dhexeeda way ku faakeystaan akhriska ay akhrinayaan iyo waxyaabaha ku jira ayay ku faakeystaan ayuu dhahay cada ibnu abi rabaax wuxuu dhahay suuratu yuusuf ma maqla ayuu dhahay qof murugu hayso oo dhibaata ay hayso ilaa istaraaxa ilayhaa ayuu dhahay waa ku raaxaysanayaa suuradda tan suuraddan marka waxaa weeye axsan alqasas ayaa ilaahay noogu sheegi doonaa waa suurad macnaheedu iyo waxyaabaha ay ka warramayso wax cajiiba ay yihiin imtixaanka ambiyada ilaahay la imtixaanayo ayaa laga qaadanayaa in macnaha sidii nabigeena calayhi salaatusalaam uu yidhi ay arrintu tahay ayaa laga ogaanayaa oo rasuulkeenu wuxuu dhahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi asaddukum balaa'an alambiyaa'u uma alawliyaa'u tuma alamsal faalamsal ow dhahay waxaa idinkugu balaayo badan oo idinkugu jari badan ambiyada ilaahay iyo markaasi awliyada iyo nin walba ninkau kasii dawan yahay waa ka imtixaan badan yahay arrinta nebiyullaahi yuusuf qabsatay axwaalaha iyo xaaladaha uu maraayo iyo waxa weeye cadaawada walaalihiisa ay u qaadeen arrintaas iyo cajiibka ay leedahay iyo gadaalasamada ilaahay uu siiyey ayaa meeshaa lagu sheegi doonaa maxaa yeele dadka xataa markay ducaysanayaan dadka islaamka ah ilaan waxbay ka fahmayaan e, nebiyullaahi yuusuf axwaalihii iyo sifaadkiisay ka garanayaan waxbay ka garanayaane gadaalasamadii nebi yuusuf allaha kufiyey yidhaahdaa markii nebiyullaahi yuusuf markii dhibaato fara badan iyo imtixaan iyo jarabaad la marsiiyey ayaa markaasaa waxaa la fariisiyey maqaam adduunye midka ugu weyn oo boqornimaha la fariisiyey kii kalena haddee isrowba rasuul ilaahay ahaayo ou haystay marka wuxuu isku helay rasuulnimo iyo waxaa weeye boqornimo ayuu isku helay bacda maaragtay imtixaan fara badan bacdigiisa marka arrintaasine waxaa ilaahay suuraddaa noogu sheegi doonaa wakadaalika najzi lmuxsiniina uu ilaahay dhihi doonaa oo waxa weeye qof kasta oo muxsina oo wanaag sameeya oo ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa aqalihiisa ku safra in macnaha gadaalasamo wanaagsan uu helaayo oo caaqiba xasana uu helaayo ayaa ayadana ilaahay ku sheegayaa aysan arrintaanu ahayn mid nebiyullaahi yuusuf kaliya ku kooban aysan ahayn qof kasta oo mu'mina oo ilaahay daacadiisa ku safra lana imtixaano inuu cindallaahi maqaam uu ka gaaraayo adduunyada iyo aakhiradaba inuu ahlumaqaam noqonaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogu caddaynayaa haddana qofku waxa weeye ilaahay daacadiisa haddii laguga coloobo iyo maqaamka ilaahay uu gaarsiiyey oo waxa weeye rabbaaniga ah oo colaad iyo dhibaata arrintaa ay ka soo gaarto waxaa imaanaysa in marka ugu dambaysa oo markaasi caqabooyinkaas ka gudbaayo markuu ka gudbane in maqaam weyn uu fadhiisanayo ayaa laga qaadanayaa bismi illaahi araxmaan araxiim alislaam ra allahu aclam bimuraadihi bidaalika alifkaas iyo laamkaasi ra'daas muraadka loola jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh waxba hadda ku celceli mayno qur'aanka wax badanaynu ku soo marnay aliflaamiim iyo alislaam ra iyo iyo xaamiim iyo aynsiin xaamiim caynsiinqaaf iyo eh, kaasa iyo caynsaab iyo dhaaha iyo nuun iyo qaaf waxyaabahaasoo dhan horaan uga soo warranay qur-aanka mutashaabihaadkiisay ka mid yihiin qur-aanka mucjisnimadiisay ishaarayaan marka waxa weeye macno oo hadda la yidhaahdo oo markaasi laga sheegay ma jirto oo rasuulkuna ma fasirin calayhi salaatu wasalaam wax luqatulcarab lagu raadinayana ma ahan marka culummadii salafka heeday sidaas ayay maaragtay ku dhaafeen macnaha macnahaas ayaana aslam ahaa yidhi tilka taasow dhah ilaahi subxaanahu watacaala ey haadihi alaayaatu aayadahan oo kuwaana mushaaru ilaygu waxa weeye suuraddatan ayaa la ishaarayaa kaaftaas oo ku tusinaysa bucdigane waxay ku ishaaraysaa haa layidhi suur suuraddatan martabadeedu inay sarrayso derajadeedu oo uu ka sarreeyo qur-aanku kalaamu kalaamulxawaadis makhluuq hadalkiisa inuu ka sarreeyo ayaa lagu ishaarayaa tilka taasow dha ilaahay subxaanau watacaala ey haadiye aayaatu aayadahan oo kuwaana ow dha ilaahay aayaatulkitaabi aayaatun aayado weeye oo min aayaatilkitaabi kitaabka aayadihiisa ka mid ah idaafadan iiduna bimacnaa min ayay noqonaysaa oo aayaatulkitaabi marka la leeyahay waxa weeye aayaatun aayado weeye oo min aayaatilkitaabi kitaabka aayadihiisa ka mid ah ayaa la dhahayaa maxaa yeele haddii suuradda tan waxa la ishaaraya yihiin idaafadaana bimacnaa min aan laga dhiginoo aayaatul-kitaab weeye la yidhaahdo waxaa meesha imaanaysa suuraddaanu kitaabkii dhammaayay aayadihiis inay tahay macnuhuna saas maaha kitaabkii almubiini oo caddaynaayow dha ilaahay almudhiri lilxaqi xaqa daahirinaayey min albaatili baatilka ka daahirinaayey kitaabkii almubiini oo caddaynaaya xaqa baatilka ka caddaynaaye xalaasha xaaraamta ka caddaynayey innaa annagu buu dhah ilaahay subxaanahu watacaala anzalnaahu waanu dejinnow dha ilaahay qur'aanka qur'aanan xaal ou yahay kii qur'aan ah carabiyan xaal ou yahay kii carabi ah qur'aanka kan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala innaa annagu anzalnaahu waanu dejinnay naxnu bicadamatinaa wa jalaalinaa ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala anzalnaahu waanu dejinay qur'aanka qur'aanan xaal uu yahay kii qur'aana qur'aankaasoo carabiyan oo carabiya qur'aanan markii la xaaleeyo carabiyan waa laga sifaynayaa yidhi waxaa kaloo bannaanaa layidhi in xaalo labaad laga dhigo lacallakum inaa tacqiluuna aad garatiin ow dha ilaahay lacallakum inaa tacqiluuna aad garataan oo waxa weeye khidaabku markaas waxa uu ku sii dhacaayey dadkii qur-aanku uu ku soo bilowday oo ahlu mako ayaa waxa weeye khidaabku uu kusii dhacayaa lacallakum inaad tacqiluuna aad garatiin oo waxa weeye macaanidiisa aad fahamtaan mar haddii waxa weeye luqadiinii lagu soo dejiyey oo luga cajami uusan ahayni naxnu annagu buu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala naqusu waanu ku qisoonaynaa calayka korkaaga sayidka ahow axsana alqasasi qisooyin midda u wanaagsan ayaanu kuu qisoonaynaa marka hadda qisada ka nabiga calayhi salaatu salaam lagu qisoonaayo waa qisadii nebiyullaahi yuusuf ilaahayna wuxuu ku tilmaamay axsana alqasas ayaa ilaahay ku tilmaamay maxaa yeele waxaa ku sugan xigmooyin ayaa ku sugan calaamaad cajiiba ayaa ku sugan waxaa ku sugan siirada oo muluugta boqorada ayaa ku sugan siirada mamaaliigta addoomankaa ku sugan siirada culummada ayaa ku sugan makriga haweenka koodaa ayaa ku sugan sabar dhibaato lagu sabr ayaa ku sugan in waxa weeye layska cafiyo wixii ku dhiba ayaa ku sugan weeye iyo waxyaabo badan oo maxaasin ah oo wanaag ayaa ku sugan markaasaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala naxnu annagu buu dhah ilaahay naqusu waanu qisoonaynaa calayka korkaaga saydka maxamedka ow axsana alqasasi qisooyin kuwa ugu wanaagsan bimaakii sababkiisaw dha ilaahay owxaynaa aanu waxyoonay ilayka adiga haada alqur'aana qur'aankan oo kana wa in kunta waxaadna ahaatow dha ilaahay min qablihi qur'aankan hortiisa la mina alkaasiliina kuwa halmaansan mid kamid ayaad ahaatay wa in kunta waxaad ahaatowdha ilaahay min qablihi qur-aanka hortiisa la min alkaafiliina kuwa halmaansan kuwa kamida ayaad ahaatay aayaddaas ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku sugayaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam mucjisada ilaahay uu siiyey iyo rasuulnimadiisa xaqnimadeeda ayaa ilaahay ku sugayaa maxaa yeele alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxaanu kugu qisoonaynaa howdha ilaahay sayidka maxamedka ahow axsana alqasas weeye qisooyin midda ugu wanaagsan bimaa owxaynaa ilayka dha ilaahay ey biiixaa'inaa ilayka weeye waxyooshada aynu kuu waxyoonayno ayaanu kugu qisoonaynaa axsana alqasas owdha ilaahay qur-aankan ayaana lagu waxyoonayaa haddaba ilaahay wuxuu yidhi qur-aanka hortiisa waxaad ka mid eheeday kuwa qaasiliinta ah oo aan arrintaas war aanan u haynin laakiin hadda waxaad ka ogaataa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa qur-aankaas lagu waxyoonaayo taasi marka waxay caddaynaysaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxyiga loo waxyooday inuu maaragtay rasuul xaqa oo ilaahay dacwo la soo diray risaalo xaqa lala soo diray inuu yahay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku caddaynayaa oo waxaa laga wadaa qalbigaaga kuma soo dhici jirin kumana soo dhacaynin qisadatan weligaada ma aadan maqal maxaa yeela dihnigaagu khaali ayuu ka oo maskaxdaada kuma jirin mucjisaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay marka arrintaanu ka mid tahay maxaa yeele ilaahay rasuulkiisa waxau u khabray oo u sheegay dadkii naga horreeyey iyo kuwii maaragtaya naga dambeeyaba tacbiir midka u wanaagsan iyo wej kasta oo wax lagu sheego midka u waxayl leeh waa sida uu dhahay caarifka la yidhaahdo kafaaka bilcilmi filummiyi mucjizatan fi ljaahiliyati waata'diibi filyufumi iska dhacay weye marka deliilkan ugu weyn insaanka fadligiisa uu iska leeyahay waxa weeye cilmigan ballaaran weeye iyo dhaalacashadatan waasaca waxa ilaahay uu siiyey oo culuum oo maaragtay rabbaaniye ah iyo macaarif oo ayaduna sidaas oo kale ilaahay uu siiyey alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wadkur xusow dhah ilaahay id wakti qaala uu yidhi yuusufu nabi yuusuf liabiihi aabbihiis oo u dhahay yaa abati aabbaheeyow inii anigu ra'aytu waxaan arkay axadda cashara kowkaban kow iyo toban xidig ayaan arkay wa shamsa qoraxdina waan arkay iyo walqamara dayxi ra'aytuhum waan arkay intaas dhammaantooda saajidiina lii ayagoo ii sujuudaaya hadda rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu soo dhahay waxaanu kugu qisoonaynaa axsana alqasas ayuu dha ilaahay axsan alqasaski ayaa halkan ilaahay subxaanau watacaala uga bilaabaya rasuulka qisadii nebiyullaahi yuusuf ayaa muqadamadeedii meeshaan laga gelayaa weeye marka hadda nebiyullaahi yuusuf waxaa la sheegay cumriga wuxuu gaaray baa la yidhi boqol iyo labaatan sanaa layidhi aabbihiis oo ahay nebiyullaahi yacquub wuxuu noolay baa la yidhi boqol iyo afartan iyo toddoba sanaa layidhi jadkiisa awoowihiisoo isxaaq ahay wuxuu noolay baa la yidhi boqol iyo siddeetan sano ayuu noolay baa layidhi jadkiisi kaloo nabiyullaahi ibraahim hadda ka horna waanu soo marnaye boqol iyo toddobaatan iyo shan sano ayuu noolay baa layidhi ambiyadaas isdhashay oo waxa weeye sharafta oo nasabka markii la yidhaahdo sida nabigeenu uu tilmaamay nasabku markii waxaa weeye asal oo dayiba ou ku abtirsanaayo qofkaas ayaa dadka ugu nasab fiican markay ku abtirsanayso dad wanaagsan oo culamaa weeye ilaahay wuxuu idhi wadkur xusowdha ilaahay oo ummaddaada u sheeg sayidka maxamed kahow id waktigowdha ilaahay qaala uu yidhi yuusufu nabi yuusuf liabiihi aabbihiis yacquub oo u dhahay yaa abati aabbaheeyow yaa abati aabbaheeyow innii anigu ra'aytu waxaan arkay oon manaam laygu tusiyey hurdo waxaa laygu tusiyey axadda cashara kow iyo toban kowkaban oo xidig iyo washamsi qodhaxdi iyo walqamara dayixi ra'aytuhum waan arkay ta'kiid weeye saajidiina ayagoo sujuudaaya lii aniga ii sujuudaaya kow iyo toban xidig iyo qoraxdi iyo dayixi ayaan arkay buu dhaho manaam laygu tusiyey hurdo laygu tusiyey ayagoo aniga ii sujuudaaya yuusufa hooyadan marka waxaa la sheegay waxay eedaa layidhi habeen oo oo laylato qadriyay eedaa layidhi markaasna nabi yuusuf waxau jiraa waxau jiray baa layidhi laba iyo toban jir ayuu ahay laba iyo toban sanow jiraa layidhi qaar u xidhan todoba jirow ahay qaar waxau jira toddobiyo toban aduu wararka da'diisa lama oga laakiin waxa weeye isagoo yar ayuu ru'yadatan arka weeye marka waxaa la yidhi ru'yadatan iyo marka aabbihiis iyo walaalihiisa masar ou kula kulmaayo waxaa u dhexaysay baa la yidhi afartan sanaa udhaxaysaa la yidhi taas waan ku tegi doonaahe qaar waxay yidhahdeen siddeetan sanaa udhexaysay qaar waxay laba iyo labaatanaa udhexaysay qaar waxay yihahdeen sideed iyo tobanaa udhexaysay marka hadda waa noo imaan doontaa arrinta arrintaasu sujuuddan hadda waxaa loola jeedaa ha layidhi khuluuc ayaa loola jeedaa tawaaduc iyo hoobato weeye culammada qaar waxay yihahdeen sujuud oo xaqiiqaaba weeye marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wuxuu dhahay inii anigu ra'aytu waxaan arkay oo ru'yo laygu tusiyey axadda cashara kow iyo toban kowkaban oo xidig iyo wa shamsa qoraxdi iyo walqamara dayxi ra'aytuhum waan arkow dhahay lii aniga saajidiina ayagoo ii sujuuda arkay ah, ayagoo ii sujuudaa weye oo dhammaantood ii wada sujuudaan weeye ah, ra'aytum lii saajidiina ayaa lihi markaas oo ya ayaa lagu jamciye nuunaa layidhi waa lilwaqfi yaa layidhi sifaynta la sifeeye weeye sujuudda lagu sifaynaayo oo markaasi sifada cuqalada kamid mid ah sidaa markuu dhahay nabiyullaahi yuusuf oo asagoo wiil yara ah, aabihiisa u sheegay yacquub yacquub waxa weeye arrintaas waa ogaaday qaala wuxuu dhahay yow dha ilaahay nabi yacquub yaa bunayi wiilkaygiiow laa taqtus u qisoonin oo ha u sheegin ru'yaaka ru'yadaada calaa ikhwatika walaalahaaga ha u sheegin walaalahaaga ru'yadaan ha u sheegin yaa bunayi wiilkaygioo ayuu dhahay nabiyullaahi yacquub laa taktusa uqisooninoo ha u sheegin ru'yaaka ru'yadaada aad aragtay calaa ikhwatika walaalahaaga hou sheegin oo fayakiiduu ay ku xiilaystaan laka adiga kaydan xiilaysi oo dhagar ay kugu sameeyaan siday kuu halaagi lahaayeen ayaga oo ku xasdaaya maxaa yeele waxay yaqaaniin ru'yadaas ta'wiilkeeda oo waxay u ogaanayaan kawaakibtu kow iyo tobanka xidig inay ayaga yihiin qoraxduna ay maaragtay hooyadaa tahay dayuxuna uu aabbaha yahay marka waxa weeye maqaamka iyo masiyada aad gaaraysid ayay ina ogaadaan ay ku xasbaayaan ha u sheegin ayuu dhahay marka waa u waga reebaa layidhi sidaas ayuu waga reebay maxaa yeela ru'yadiisa waa fahmay nabiyullaahi yacquub wiilkiisa ru'yada uu ku ru'yooday in ilaahay uu doono doono oo risaalo loo doono doono haddana walaayihiisa uu ka sara maraayo maxaa yeela haddii dacwo iyo risaaladii ilaahay loo doorto maqaam sare ayuu gaarayaa ayagana waa dhaafayaa bani aadamkuna waxa weeye waxa weeye maqaamka isuma ogola oo nin nin inuu ka taramala doonaayo ma jiri weelkiis baa laa ka dhigee dabciga basharka ku abuuran ayaa saas markaas ayuu wuxuu uga baqay baali yacquub inay xasdaan weeye arrintaas waxaa laga qaadanaya ha layidhi insaanka axaadiistana soo aroortay haddii waxa weeye shay khayra uu ku riyoodo manaam uu ku arko inuusan u sheegin ilaa qof xabiibkiisa oo aad iyo aada isu jecel yihiin mahayno amase waxa weeye qof caaqil hoo waxgata weeye oo aan xasdaynin laakiin waxa weeye qof dabaala amba cadowgaada ru'yada u sheegi mayso maxaa yeele culummadu waxay yidhaahdeen alru'ya calaa rijli daa'irinay yidhaahdeen mataa busad waqacad ah, waxay yidhaahdeen ru'yadu waxay saaran tahay shimbir lugtiisa weeye haddii la qisoodana way dhacaysaa Ah, haddii la qisoodane way dhacaysaa weye waxyaabaha makruuha ayaga maaragtay qofba loo sheegima kuwaas maxaa yeel rasuulkeenna calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay idaa ra'aa axadukum maa yuxibu falaa yuxadis bihaa ilaa man yuxibu ayuu dhahay rasuulkeenna xadiis saxiixa ayuu dhahay rasuulkeenna calayhi salaatusalaam axadkiin markuu arko wuxuu jecel yahay yowna uga sheekaynin ilaa qofuu jecel yahay mahe haddii uu arko waxau kahanay waidaa ra'aa maa yakrahune falyadkul can yasaarihi salaasan walyatacawad billaahi min ashaydaani wa sharihaa fa innahaa lan talurah wuxuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatuasalaam qofku markau arko waxau kahanaayo candhuuf ha ka tufo bidixdiisa tufid oo bilaa riiqina weeye candhuufa aan lahayn weye shayddaanka ayuu ku ihaanaynayaa shayddaanka in ilaahay ka miin galow dhahay iyo sharta maaragtay ru'yadaas ay leedahay waxba u dhimi mayse marka waxaa weeye nimankaanu inay xastaayeen ayuu ogaay maxaa yeela waa ku tegi doonaahe waxay ahayeen dhowr bahood bay kala ahaayeen owlaadda yacquub marka qoladan bahdaa nebiyullaahi yuusuf iyo nin isaga ka yeeray oo aan ku tegi doono banyaamiin la yidhaahdo way ugu yaraayeen marka ayaga waa la xasdaayey arrintiina hadda markii dambe waxa weeye way ogaadeenoo dhibaatadan hadda imaan doonta iyo makriga iyo dhibaatada lagu samayn doono nebiyullaahi yuusuf waxay ka dhalatay arrintaasayba ka dhalataba maxaa yeela qofka haddii maqaam lagu arko ama lagu ogaado xasadkiisa ayaa xaasidkiisaa badanaya marka waxaa la rabaa wax walba inuusan iska sheegsheegin ina shaydaana shaydaanki shaydaankiiyuu dhahay yacquub lilinsaani insaanka wuxuu u ahaaday caduwun cadow mubiin oo cadownimadiisa ay cadda maxaa u dhahay laamutaxliilaa ku jirta ina shaydaana shaydaanki caduwun cadow weeye mubiin oo cadownimadiisu ay caddahay oo lil insaani insaanka u sugnaaday insaanka waxa weeye shaydaanku cadow buu u yahay adigana waa ku xasdaayaa haddana waxa weeye kuwaasna ayagane waxa uu ku beerayaa xasad ayuu ku beerayaa a marka waxa weeye insaanku waxau eh, ku dhacayaa oo shaydaanku uu ku ridayaa macaasi baa layidhi macaasida shaydaanku wuxuu ugu ridayaa insaanka cadaawadiisaa faa'ida weye hadda waxay culummo yihaan waxyaabahan ka dhacay ikhwatu yuusufaa layidhi oo qisada noogu imaan doona daahirkooda ayaa lagu baaqi yeelayaa taawiilna loo raadi maayaa layidhi marka hadda la dhihi maayo nabiyaal bay ahaayeen maxaa yeela waxaase la leeyahay owliyey ahaayeen baa layidhi maxaa yeele weliga waxaa ku bannaan baa layidhi weliga macsi way ku bannaan tahay oo weli macsi waa ka dhici kartaa laakiin waxaa weeye weligu macsida ma daa'ima haba ka dhacdee ma daa'imo weeye waa ka soo noqdaa marka nimankan ayagane arrintooda waxa weeye tawba ay la yimaadeen waa ku tegi doonaa tawbadoodina waa laga aqbala weeye marka hadda waxa weeye ayaga saas baa la leeyahayo la dhihi maayo dad waxaa jira maaragtay ah, bacdu alaqwaal soo aroortay ayagana ambiyay ahaayeen laakiin waxa weeye ma ahayne waxay ahaayeen dad ilaahay owliyadiisay ahaayeen qofka werigaana wax waa ka dhici karaan xasadna waa ka dhici karaa wax kasta way imaan karaan ilahay wuxuu yihi subxaanau watacaala wakadalika sidaasoo kalow dhahay nebiyullaahi yacquub isagoo la hadlaya wiilkiisa yuusuf ahay sidaas ru'yadaan u aragtay wakadalika sidaasoo kale yastabiika waa ku dooranayaa yuusufow rabbuka rabbigaagu waa ku dooranayaa wa yucallimuka waxaana uu ku barbarayaa min ta'wiilil axaadiisi ru'yooyinka tacbiirkooda ayuu ku barayaa wakadaalika sidaasoo kale kamaa ra'ayta saad hadda manaamkan wax ugu aragtay yejtadiika waa ku dooranayaa rabbuka rabbigaagu waa ku dooranayaa wa yucallimuka waxaana uu ku barayaa min ta'wiilil axaadiisi ru'yooyinka cabirkooda ayuu ku barayaahoo waxaad noqonaysaa nin ru'yooyinka cabira ayaad noqonaysaa wa yutimu alla waa taam yeelayaa nicmatow nicmadiisa calayka korkaaga ayuu ku taam yeelayaa ilaahay nimcadiisuu kugu taam yeelayaa wa calaa aali yacquuba aalu yacquubna waa ku taam yeelayaa kamaa sidii atamahaa nimcada ugu taam yeelay oo naminimada ah calaa abaweyka labadaadi aabbo min qabl hor ibraahiima ibraahiima wa isxaaqa isxaaq ina rabbaka rabbigaaguna caliimun allii ku cilmila weeye khalqigiisa xakiimun allii falsuuban weye kuu sancaynaayo nabiyullaahi yacquub isagoo la hadlaya wiilkiisa yuusuf oo waxa weeye waxyaabaha ka soo daahiraaya ambiyada qabla risaala waxaa la yidhaha ihaas ayaa la dhahaa sida rasuulkeena calayhi salaatusalaam qabla intaan rasuulnimada loosoo dirin daruuraha ayaa haray jiray waxaa weeye rasuulka calayhi salaatusalaam geedaha iyo dhagxaanta ayaa salaami jiray waxyaabahaasaa u hormaray nabigeena ambiyada marka waxyaabo irhaas la yidhaahdo oo markaasi gubodhig loogaga sii dhigaayo risaaladooda iyo mucjisadooda ayaa loosii hormariyaa marka wuxuu dhahay sidaas arrintaas aad u aragtay ayaa rabbigaagu kuu dooranayaa wuxuuna ku barayaa ruyooyinka tacbiirkooda nimcadiisa ayuu kugu taam yeelayaa oo nabinimada wacalaa aali yacquuba aali yacquubna waa ku taam yeelayaa oo owlaaddiisa kamaa sida atamaha ugu taam yeelay calaa abaweyka labadaadi aabbo min qabl hor ibraahiima ibraahiima wa isxaaqa isxaaqa ah, maxaa yeela nabiyullaahi ibraahim iyo isxaaq waxay u ahaayeen awowayaaloo waxa weeye isxaaqna awowihiisa koobaad ayuu ahay ibraahiimna awowaha labaad waxau ahay awowaha maaragtay labaad u ahay marka aabihiisna yacquub ayuu ahay ina rabbaka rabbigaagiyou dhahay caliimun alii ku cilmile weeye khalqigiisa xakiimun alii fal suuban weye ilaahay wuxu u sancaynaayo lawallaahiya qad xaqeeqe ayuu dha ilaahay kaana waxaa ahaaday fii yuusufow dha ilaahay fii khabari yuusufa nabi yuusuf khabarkiisi iyo wa ikhwatii walaalihiisa walaalihiisi kow iyo tobanka ahay aayaatun aayado ayaa ahaadow dha ilaahay cibrooyin lisaa'iliina kuwa su'aalayow dhahay oo doonaaya inay wax ka ogaadaan alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala lawallaahi qad xaqeeqee kaana waxaa ahaadowdha ilaahay fii yuusufa fii khabari yuusufa weeye nabi yuusuf khabarkiisow dha ilaahay nabiyullaahi yuusuf khabarkiisi iyo wa ikhwatii walaalihiisow dha ilaahay walaalihiisi kooda tobanka ahay waxaa la kala dhihi jiraale yahuuda rawbiil shamcuun laawey waryaalon yasjur ayaa la dhihi jiraalii lixdaas waxaa weeye maaragtay binti khaali yacquubaa la yidhi nebiyullaahi yacquub habaryartiisa gabaray eh, dhashay ayaa dhalaa la yidhi oo laya la dhihi jiray markay dhimatay walaasheedow guursadoo raaxiil la dhihi jiray qaar waxaa la yidhi way isku dayo hal maruu isku guursado waxaa bannay sharcigiisa laba gabdhoodoo isa dhalas inay isku guursata laakiin sharcigeena xaaraamay ku tahay markaasay waxay u dhashay banyaamiin iyo nabi usufay u dhashaa la yidhi afarta kaleentood waxaa la dhihi jira daanad iyo naftaala iyo jaad iyo aashar waxaa u dhalay laba sufiya oo addooman aho zalfa iyo belha la dhihi jiraa layidhi marka waxa weeye nebiyullaahi yuusuf qisadiisa iyo akhbaartiisa si xoog la halkaani uga bilaabanaysaa casharkeenna dammaanta ku bayaani doonaa wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu bismi illahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sideedaad oo suuratu yuusuf ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay oo bilowgeedii aynu joognay qisadii nebiyullaahi yuusuf waxa weeye ilaahay wuxuu nooga warramay sidii asaga iyo aabbihiis waxaa weeye ay wax isla fahmeen ru'yadii tacbiirkeedii oo aabbihiis u fasiray iyo waxa weeye arrintaas haddii la ogaado khatarta ay iska leedahay oo uga imaatanaysa dadka aqaa'ibtiisa gaar ahaan walaalihiisa ayaa wuxuu ugaga digay aabbihiisa ugaga digaa ilaahayna soo yidhi marka ilaahay waxauna soo dhahay subxaanahu wa tacaala waxaa ahaadow dha ilaahay khabarka nabiyullaahi yuusuf ow dha ilaahay iyo walaalihiisa kow iyo tobanka ahay aayado ayaa ahaadow dha cibrooyin dadka su'aalaaya oo doonaya inay wax ka ogaadaan meeshaa marka waxaa noogaga bilaabanaya qisadii nebiyullaahi yuusuf iyo walaalihiisa qisadii nabi yuusuf ayaa halkan xooggeedu noogaga bilaabanaya ilaahay rasuulkiisau la khidhaabay wuxuuna yidhi wadkur xusaydka maxamedka ahow cid wakti qaaluu ay yidhaahdeenoo dha ilaahay waxaa weeye bacdu ikhwati yuusuf libacdihim weeye nebiyullaahi yuusuf walaalihiis barkood barka kale u yidhaahdeen cid wakti qaaluu ay yidhaahdeen la yuusufu yuusuf mubtado weeye iyo wa akhuuhu walaalkiisa ayaa axabbu la jacayl badan yahay ilaa abiinaa aabbahayna minaa annaga nala ka jacayl badan yahay walxaal naxnu annaguna cusbatun jamaaco aan nahay inaa abaana aabbahayna lafii dalaalin baadi mid ku sugan weeye mubiin oo cado yidhaahdeen hadda oo markaasi xagga amuuraha adduunyada ku sugan yay yidhaahdeen marka waxa weeye casharkeennu hore ayaynu ku soo sheegnay marka nimankii go-aan bay gaadheen oo waxay yidhaahdeen nabi yuusuf hala dilo amase waxa weeye arlada ciiddaha lagu tuuro saasay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay uqtiluu dila yuusufa yuusuf dila ow amase idracuu tuura arlan arla ku tuura dhul baciidaa weeye yakhlu lakum haydiin khaali noqdee wejhu abiikum aabbihin wejigiisa oo waxa weeye aabba idinka idinsoo qaabeeyey markii cid kale uu waayo wa takuunuu waxaadna ahaanaysaan min bacdihi isaga gadaashiisa markaad dishaan ama arla baciida aad ku tuurtaan qooman qoom saalixiina oo suuban arrintaas ay yidhaahdeen uqtuluu dila ayay yidhaahdeen yuusufa yuusuf dila ow ambase idraxuuhu rida ahlan arla ku rida oo waxa weeye dhul baciidaa geeya yaklu lakum haydiin khaali noqdee weju abiikum aabbihiin wejigiisu oo haydin soo qaabile cid kalna yousan milixsanin wa takuunuu waxaad ma ahaanaysaan min bacdii dilka yuusuf bacdigiisa ambase markaad arla baciidda aad ku tuurtaan qooman qoom ayaad ahaanaysin saalixiina oo suusuubanoo arrintaas waad ka tooba keenaysi sidaa markay yidhaahdeen waxaa hadlaya nin ayaga ka mid ah ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala qaala wuxuu yidhi qaa'ilu mid qowlowdha ilaahay oo minhum ayaga ka a ah. hadda nimankaanu markay leeyihin uqtuluu yuusufa ay leeyihiin warkaas waxay u dhaheen baa yidhi khabarulmanaam baa layidhi hurdadii wixii uu ku arkay nebiyullaahi yuusuf ayaa gaaray baa yidhi nimankaan markaase waxay ku shawreen inay xiileeyaan oy dhakraan oo ay dilaan weeye ayagoo lama amuurood middood inay ku sameeyaan ku tashaday inay dilaan iyo inay takriibiyaan oy waxaa weeye arla baciida ay ku tuuraan labadaasay ku tashadeen labadii arrimood markay ku tashadeen ayaa waxaa weeye war waxaa hadlaya nin ayaa ka mida oo ra'yi saddexaad keenay haddana ra'yigan saddexaad waa midka u dhimrin badan nabiyullaahi yuusuf oo hadallada nimankaanu labadan amuurooday go-aanka ku gaadheen ayuu ugaga dhibrid badan yahay oo ugaga naxariis badan yahay weeye marka ninkan waxaa la dhihi jira yahuuda ayaa la dhihi jiray ninka ugu da'weyn buu ahay baa layidhi ama ninka ugu caqli badan u ahayaa layidhi ama labaduuba isku hayo isagoo uguna caqli badan ayuuguna da'weynaay baa layidhi qaar waxay yidhaahdeen nin rawbi la dhihi jira ayuu ahay marka hadda nimankii lamadi amuuroodo ay sheegteenna kuma camal fali doonaane waxay qaadi doonaan ninkan dambo ama ra'yiga kan saddexaad ayay qaadi doonaan qaala wuxuu yidhi owdha ilaahay qaa'ilun mid qowlay oo minhum ayaga kamid mid ah, ilaahay qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid qowlay oo minhum ka mid ah, ilaahay owlaadu yacquub laa taqtuluuha dilina yuusufa yuusufa dilina yuusufa dilina waalquuhu rida fii kayaabati ljubbi ceelka jiridiisa ku ridow dhahay ceelka mugdigaa dhexdiisa ku rida ayuu dhahay wa alquuhu rida ayuu dhahay fii khayaabati ljubbi ceelka jiridiisa ku ridow dhahay ceelkaan marka waxaa la yidhi ceel oo waxa weeye la wada yaqiinow ahay baa layidhi ceel la wada yaqiinay oo ayagu ay wada garanayeen ku rida ayuu dhahay khayaabadu waxaa weeye ashay ulmudlim ayaa la yidhaah shayga mugdiga ayaa la yidhaah jubbiguna waa ceelka weeye ceelka aan waxaa weeye aan mafkuuni la saarin oo waxaa weeye aan afka waxba laga looga samaynin macnaha waxayna ka wadaana layidhi kurida weeye markaasi ceelka jiridiisa oo mugdigaa weeye ceelkaas waxaa la sheegay wuxuu ku yiilaa layidhi baytalmaqdes qaar wuxuu ku yilahay urdun oo ku yiilay qaar waxay yidhaahdeen saddex farsax oo arifood ayuu guriga yacquub u jiray ceelkaas kurida ayuu dhahay yaltaqidhu waxaa gurbinaya bacdu sayaarati safarayda barkooda yaltaqidhu ha gurbiyaane oo ha soo qaadaane weeye bacdu sayaarati u dhahay safarayda barkood weeye maxaa yeele ceelkaanaa waxau ahay baa layidhi ceel ay arooraan dad badan oo musaafiriina oo marnaba waxaa weeye safar aan faaruqayno mar walba lasoo mara ayuu ahay in kuntum haddaad ahaateenu dhahay faaciliina kuwa falaayo oo waxa aad doonaysiin aad fulinaysiin weeyo inaad tafriiq ad samaysiin aad kala geysiin yuusuf iyo aabiis ad kala geysiin arrintaas ku kaabsoomuu dhahay ee waxyaabaha kala u dhahay dilka iyo dhulfug in lagu tuura dhaafou dhahay laakiin intaa sameeye marka arrintii markuu saas dhahay waxaa la doonayaa marka in arrinti lagu dhaqaaqo arrintii in lagu dhaqaaqo ayaa la doonayaa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay ikhwatu yuusuf yaa abaana aabbahaynow maa laka maxaa lahaantaada maxaa kugu dhacay oo laa ta'mana aadan noogu aaminaynin calaa yuusufa yuusuf aadan noogu aaminaynin wal xaal innaa annaguna lahu isaga lanaasixuuna kuwa u naseexayahay aana qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaana aabbahaynow maa laka maxaa lahaantaada maxaa kugu dhacay oo laa ta'manaa aadan noogu aaminaynin calaa yuusufa yuusuf walxaal inaa annagune lahu isaga lanaasixuuna kuwa u naseexaynahay aana laqaa'imuuna bimasaalixi masaalixdiisa aan hukumayno marka hadda warkaan waxau ka ratibmaayaa shay maxduufa maxaa yeele waxaa la sheegaa layidhi marka ugu horraysay intaysan u imaanin yacquub ayay yuusuf waxay ku dhaheenaa layidhi na raac ay yidhaahdeen dhulkaas saxaarahaas oo xoolaha aanu daaqsanno noo raac ay yidhahdeen meeshaasaan ku cayaaraynaa tartan waan samaynaa ugaaraan samayaynaa waxyaabahaasay ku sasabeen waxayna yidhaahdeen su-aal inuu nagu kaa daro oo na oo nala kaa diro markaasaa yuusuf waxaa la yidhi aabbihiisa u su'aala yacquub oo wuxuu yidhi walaalehayaa saas dhaha inaan raacaan rabaa marka yacquub waa ka tawaqufa yidhi waa ka joogsada arrintaas jawow uusan usan siinin markii arrintaas ay dhacday ayay odag u yimaadeen marka markaasay le ayu shayin sabata laka fii cadami amnaa weye maxaa kugu dhacay aabbahaynow oo aad noogu aamini la'daa yuusufay yidhaahdeen ah, maxaad noogu aamini la'daa saasay yidhahdeen ah, maa laka maxaa lahantaada maxaa kugu dhacay oo laa ta'mana aadan noogu aaminaynin calaa yuusufa yuusuf walxaal innaa anaguna low isaga la naasixuuna kuwa u naseexaynaya aana arsilhu diray yidhaahdeen macanaa micigayna qadan beri beri dhulkaa saxaara ah nala aado dir wiilkaana yidhaahdeen arsilhu dir macanaa micigayna qadan beri yartac ha daaqee wayalcab ha cayaare wainaa anaguna lahu isaga laxaasiduuna kuwa xifdinaya idaan annagaa ilaalinayne way yidhaahdeen nala diray yidhahdeen beri oo dhulka saxaaraha nala aado yartax ayay yidhaahdeen ha daaqee wayalcab ha cayaare oo waxa weeye geedahaasi maarta ku yaalla midhahaas waxaasuu nala soo cunaa waa nala cayaaraya amase nuun la akriyo qirada iyo camarka nartax aanu daaqne wa aan cayaarne waynaa anagune low isaga laxaafiduuna ah, wa xifdinayeen annagaa ilaalinayna qaala wuxuu yidhi nabi yacquub isagoo u jawaabaaya inii aniga layaxsununii waxaa i murjinaayo oon ka tiiraanyeysanahay an tadhabuu inaad la tagtaan bihi yuusuf aada la tagtiin oo aniga u ifaaruqo wa akhaafu waxaana ka cabsanayaa an ya'kulahu inuu cuno adi'bu yeyga uu cuno hadda jinsigoo dhammu ula jeedaa layidhi arladaasaa waxay aheedaa layidhi safiyatu di'aab weye baalaha wax cuna ayaa ku badnaayo waa uu dhahaa layidhi nabiyullaahi yacquub inii aniga layaxzununii waxaa imurjinaaya xusnigu waxaa weeye alamulqalbiyaa layidhaha qalbiga xanuun ku dhaca bifiraaqi almaxbuub weeye qofkuu jecel yaha markuu waayo maxaa yeele qofku qofkuu jecel yaha markuu waayo qalbiga xanuun ayaa ka gelaya aad iyo aad buuna u jeclay nabiyullaahi yacquub wiilkiisa oo markaasi bahda yar ah markaasuu dhahay waxaa i murjinaya an tadhabuu bi in aad la tagtiin litiraaqihi weeye oo ifaaruqo wa akhaafu waxaana ka cabsanayaa an ya'kulahu di'bu yeydi inuu cuno ambase uubatada amba uuleyda waxa loo yaqaano waxaa weeye bahalkaas ayuu ka baqa ayaa layidhi marka hadda arrintaas ayuu markaas u ka baqayaa layidhi inuu di'digaas ayaan inuu cuno ayaan ka baqaya u dhahay waxaa la sheegaa layidhi marka sababta waxaa weeye oo ugaga baqaa layidhi nebi yacquub wiilkiisa inay maaragtay uubatadaas ay cunto waxaa layidhi hadda ka hor markaas ka horaa manaam waxaa lagu tusaala hurdo di'di oo usoo banbaxay nabiga nabi yuusuf oo inuu cuno doonaayo markaasuu mar walba waa kabaqi jiraa lyidhi baalkaasuu kala cabsan jiraa lyidhi marka malaha ru'yadatan hadda imaan doonta tacbiirkeeda ayaa saa isu bedelaysa marka waxaan kabaqaya baqaya inuu di'digaasu cuno wal xaal antum idinkuna anu isaga xaggiisa qaasiino kuwa aasiin mashquuluuna weye mashquul aasiin weye qaaluu waxay yidhaahdeen howdha ilaahay lawallaayo in akalahu di'bu dibi haddou cuno haddii yay uu cuno amba uubata amba uuley walaal naxnu anaguna cusbatun jamaaco aan nahay inaa anagu idan waktigaas lakhaasuna kuwa khasaarana ah, lawalaah in akalahu dibiyay yidhaahdeen dibi haddau cuno walxaal naxnu anaguna cusbatun jamaaco aan nahay oo waxa weeye rag badan aan nahay ina anagu idan waktigaas lakhaasuna kuwa khasaara ayaana caajisiin baan nahay maxaa yeele annagoo rag intaas la eg in waxaa weeye wiilkii baahal ou cuno waxa weeye wax suurtagelaya maaha dad waxaana nahay ay u dhamaatay oo dhintaana haddii waxa weeye hoostayna baahal uu ku cuno sidaa markay yidhaahdeen waa ku darayaa layidhi amuur hadda ilaahay wata subxaanau watacaala ayaa iska dhacay falamaa goortii ayuu dha ilaahay dahabuu ay la tageen bihi yuusuf ay la tageen oo wa ajmacuu ay u qasdeen an yajcaluuhu inay yeelaan fii qadaabati ljubbi xeelkii jiridiisa ay yeelaan dawowdi markaasi lamaadaa maxduufa facaluu daalika usoo qadaro saas way yeeleen ilahi wuxuu yihi falamaa goostii dahabuu bihi ay la tageen oo waajmacuu macnaa cazimuu ay u qasdeen oy isku isku aruursadeen ay ku kulmeen weeye an yajcaluuhu inay yeelaan fii kayaabati aljubbi reelka jiridiisa ay yeelaan facaluu dalika weye arrinkaas way faleen waxayna sameeyeen ba layidhi qamiiskii ay ka siibeenaa layidhi markay muddo badan ay garaacayeen ba layidhi markaasoo isaguna ajiibaa layidhi asagoo u malaynayo inay u naxariisanayaan xataa waxay dooneen baa layidhi madaxa inay dhagax u wejejebiyaan markaasaa waxaa ka manciyaa layidhi ninkii marka hore salaadaan soo jeediyey oo yahuudaa la dhihi jiray ayaa wuxuu yidhi war arrintaas kuma ogeyne waxa weeye waxa aad samaynaysaa waa maxay ka joogsadow dhah intii waxa weeye annagu waan isku ogeynay arrinta intaas kusin ayuu dhah marka hadda intaas waxaa yeelaaya cadaawada faraha badanne way u qabaan ayaa yeelaaya markaasi waxa weeye cadaawisanayaan weye marka taasaa ilaahay subxaana watacaala noogaga warramaya arrintaas waxaa weeye foolxumada ah oo nimankaas walaalihiisa ay ku kaceen weye waxaa la weriyaa layidhi markii dhulkii saxaaraha ay ay la tageenaa layidhi way qabteen baa layidhi ama waxay gudagaleena layidhi inay dhibaan oy garaacaan weye ilaa igaga dhowaadaanay xataa inay dilaanaa layidhi markaasuu qaydiye isaguna gargaar weydiinaya markaasaa yahuuda waxau dhahay amaa ahadtumuuni ayuu dhahay calaa anlaa taktuluuhu miyaadan idingula ballamine inaadan dilina markaasay u keeneen ay la tageen baa layidhi ceelkii bay la tageenaa layidhi markaasaanay tufiyeen fiiri markay yidhaahdeen ayay ku tuureen markaasuu ceelka afkiisou ku dhegayaa layidhi way ka siideen baa layidhi kamiiskii si waxaa weeye wax been abuur ay ugu sameeyeen dhiig ay u marmaryaan beena oy xiilo ugaga dhigtaan aabbahood markay hadhow u tagaan markaasuu wuxuu dhahaa lii yaa ikhwataa walaalaheeyow khamiiskayga isoo soo celiyo ayuu dhahay aan cawrada ku dafaya markaasay waxay yidhaahdeen waxaad u yeertaa udcul ah axadal cashara kowkaban washamsa waalqamara yalbisuunaka wayu'nisuunaka waxay yidhahdeen u yeeray yidhaahdeen oo u yeero kow iyo tobankii xidig iyo qoraxda iyo dayxi dharha ha kuu libisaano ha ku wehliyaane maxaa yeele cadaawadooda meeshaasay ka socotaa weye ru'yadii waxaa weeye u arkay tacbiirkeediyay ogaadeen kolkaasay u daba joogaan marka horena aabihiis waa u sheegay maxaa yeela maqaamka sidiisaba raalli laysagama ahan dadku qaraabadaada ha ahaado weliba waxa weeye qofka qaraabadaahu asagaa wuxuu ugu badan yahay maqaamka inuu kaa xasdo asaga ayaa ugugu daran inkastoo dadka abaacidaana ay kaa xasdaayaan hase yeeshee kaas waa ugugu daran yaha weeye marka hadda qisada waxaa ku jira la yidhi ibraahim nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxaa yidhi markii dabkii lagu tuurayaa layidhi oo ciraaq dhexeeda lagula tuuray maryaha ayaa laga qaadana waa la qaawiyaa layidhi shee jibriila markay u yimid baa layidhi kamiisow uga keenaa layidhi jannada oo xariirteed ah markaasoo u dhibisaa layidhi nebi ibraahim kamiiskiisa wuxuu u dhiibaa layidhi isxaaq isxaaqna isaguna waxa weeye wuxuu u dhiibaa layidhi yacquub markaasuu yacquub wuxuu geliyaa layidhi wuxuu geliyaa layidhi tiish oo maaragtay ka samaysan lacag weye markaasu wuxuu yeeli jiraal nabiyullaahi yuusuf goortiisa ufuri jiraal marka maalinta tan hadda waxaa weeye ceelka lagu tuuraayo kamiis kale ayuu haystay nabi yuusuf markii ceelkii lagu tuuray kamiiskiina waxaa weeye ay ka fureen ayaa malakul jibriil sida la sheegay malagaa waxau u keenaa layidhi kamiiski wey markaasaa kamiiskaas wuxuu u iftiiniyaa layidhi ceelkii jiridiisa waxaana noo imaan doonta qisada noogu imaan doonta suuradda aakhirkeeda khamiiskaas inuu yahay kii waxa weeye bashiirkii bishaaraynaayey oo nebiyullaahi yuusuf uu soo diraaye kii lala soo diray amarka kii jibriil marka qof kasta oo maaragtay yaa balaaye lehna haddii waxa weeye khamiiskaas lala kulmiyo qof kasta oo la balaayeeyey waa la caafi jiray waase ku tegi doonaa taas ilaahay wuxuu yidhi watacaala falamaa goortii ayuu dhe ilaahay dahabuu bihi ay la tageen oo wa ajmacuu ay u qasteen an yajcaluuhu inay yeelaan fii kayaabati aljubbi ceelka jiidiisa sidaas way faleenow dha ilaahay marka ceelkii markii lagu riday ilaahay wuxuu idhi wawxaynaa waan u waxyoonnay ileehi nabi yuusufow dha ilaahay asagoo ceelka ku jira weeye culamadu waxay waxyi oo xaqiiqaha eedaa ah layidhi waxaa u jiray toban iyo toddoba sano u jiraa layidhi amase waa ka yaray baa layidhi ayadoo qalbigiisa la dejinaayo ayaa arrintan loo waxyooday oo waxaa ilaahay u waxyoona dhaa ilaahay lawallaahi tunabi'annahum waad u warrami oo waad u warrami yuusufow maantaan bacdigeeda ayaad usheegi doontaa latunabbi'annahum waad u warrami oo waad u warrami biamrihim amarkoodaad u warramaysaa waxa nimankaanu ay kugu samaynayaan maanta maalin baad u sheegi doontaa biamrihim amarkooda ayaad u warrami doontaa haada oo midka kan ah walxaalhum ayaguna laa yashcuruuna aysan garanayn ayagoo garanaynin wara warankaas iyo xaaladaas wuxuu dhacayaan waxay kugu sameeyeen ayaad u sheegi doontaa waana noo imaanaysaa taas marka nimankii markay ceerkii ku tuureen way soo baxeen waxay u yimaadeen aabbahood yacquub ayagoo markaasi waxyaabo badanoo been abuura inay sameeyeen doonaayo wajaa uu way yimaadeenow dha ilaahay abaahum aabbahooday u yimaadeen cishaa'an galabay u yimaadeen yabkuuna xaalihinka ooyaayo ah, ayagoo markaasi ooyaayo ayay u yimaadeen aa lihi galabta hadda mar qoraxda ay sii dhacday yeeday waxayna rabeenaa layidhi mugdi ayaday tahay inay ahaato arrinta si waxaa weeye cudurkooda loo aqbalo markay gaareen ayidhi guriga yacquub ayay waxay gudagaleen baa layidhi inay ooyaayaan oy qaylinayaan markaasuu sawdkoodii maqlay markaasuu ka argagaxay baa layidhi markaasuu su-aalaa layidhi markaasuu u jawaabma sidaan hadda ilahay noo sheegaayo marka hadda ooyin been been ayay ooyaayaan waxaa jirta dadka qaar is ooyinsiyaa jira oo kaadibiin ah oo ooyin iska keena maxaa yeele ooyinta dad iska keeni karaa jira ooyintooduna aysan dhab ahayn wajaa-uu way yimaadeen ow ilaahi abaahum aabbahooda u yimaadeen cishaan cisho ayay u yimaadeen waktigii oo waqtulmasaa eeday yabkuuna ayagoo ooyaa ay u yimaadeen qaaluu waxayna yidhaahdeen ow dha ilaahay yaa abaana aabbahaynow innaa annagu dahabnaa waanu tagnay nastabiqu annagoo gananayna gamuuno annagoo gananayna wa taragnaa waanu ka tagnay yuusufa yuusufay yidhaahdeen cinda mataacinaa alaabtayn agteedaan uga tagnay qaaluu waxay yidhaahdeenow ilaahay yaa abaana aabbahaynow innaa annagu dahabnaa waanu tagnay nastabiqu annagoo dhaqsamayna narmii weeye markaasi gamuuna annagoo ganaynoo shiishamayna wa taragnaa waanu ka tagnay yuusufa yuusufne cinda mataacinaa alaabtayna agteedaan uga tagnay dharyihii dharkii iyo maryihii iyo waxyaabihii kaleentoodoo alaab aan wadanay ayaan u dhiibanay markaasaan noo ilaali dhahnay hawshaas annagoo u socda ayaa u socona ayaanu ka tagnay faakalow dabeedna waxaa cuna yidhahdeen adibu yeyga ayaa cunay oo baahalkaas dibiga la yidhaha ayaa cunay wamaa anta adiguna ma tiid bimu'minin lanaa mid noo rumaynaayo walow kunaa aanba ahaane saadiqiina kuwa run sheegaayo ah, aanba run sheegne weeye ah, marka saasay yidhaahdeen marka waxay yidhaahdeen faakalahu dibu dibiga ayaa cunay wamaa anta adiguna ma tiid bimu'minin lanaa mid noo rumaynaayo walow kunnaa aanba ahaane saadiqiina kuwa run sheegaayo saadiqiina cindakay ka wadaan weye marka waxaa ay ka wadaanaa la yidhi waxaa weeye hana tuhmaysan inay leeyihiin maxaa yeele waxay og yihiinaa la yidhi sida nabiyullaahi yuusuf oo uu jecel yahay yacquub uu jecel yahay weye marka waxay yidhahdeen waad na tuhmaysanaysaa maxaa yeela waxaad og maaragtay waxaad og tahay sida markaasi waxa weeye annaga cad noogaga tuuma qabto ayaad og tahay ah, oo waxay yidhaahdeen runba aan sheegne waxa weeye nooma rumaynayso ayaga laftirkooda waxay isku abuureen tuhmay isku abuureenaal marka waadna tuhmaysanaysaa haddana aad i aad ayaad yuusuf u jeceshahay haddana annagana danni xun ayaad naga qabtaa sidaasuu yidhahdeen marka arrintaasaa markay iskaalmaysato ayaa waxay keenaysaa inaadan noo rumayno yidhaahdeen sidaa markay dhaheen ilaahay wuxuu yihi subxaana wa wajaa-uu way la yimaadeenow dha ilaahay calaa kamiisii uu way yimaadeenow dha ilaahay ah, ayagoo markaasi waxa weeye wada wajaa-uu way yimaadeenow dha ilaahay subxaana watacaala calaa kamiisii kamiiskiisa korkiisa bidamin dhiig isaga uu yahow dha ilaahay kadibin oo been ah aydii kadibin weeye ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala wajaa-uu way yimaadeenow dha ilaahay calaa kamiisii yow dha ilaahay kamiiskiisi korkiisa kamiiskii nabi yuusuf macnaha hadda waxa weeye maxalkiisu waa nas baa le nasba cala darti yaa layidhi ay fawqahu yaa laga wadaa calaa kamiisii qamiiskiisi korkiisa isagoo uu yahay bidamin dhiig dhiiggaasoo kadibin oo beenadii kadibin weye waxay gowraceen baa la yidhi neefay gowraceen baa la yidhi oo waxa weeye ariyahoo yaray gowraceen baa layidhi markaasay dhiiggiisii marmariyeen waxayla halmaameen baa layidhi qamiiska inay jeexaan markaasay waxay yidhaahdeen kan waa dhiiggiisa yidhaahdeen maxaa yeelay ilaahay subxaanau watacaala hausan waafajinaynin xiilada ayuusan ilaahay waafajin weye waay markaasi waxa weeye ay halmaamilayn inay khamiiska jaraan maxaa yeele caadada waxay tahay baa layidhi dhiigigu markau insaan unu cuno khamiiskiisa ayuu goynaya meesha afka u saaraya weye ayagana xiiladaas waa la halmaansiyaa la yidhi si arrintooda aysa u noqonin oo ilaahay u fasilo subxaanahu watacaala marka sidaas markay dhacday qaala wuxuu dhahay nabiyullaahi yacquub ow ilaahay markuu arkay inuu wiilkiisa caafimaad qabo ayagana beentooda uu ogaaday bal iska daaya ayuu dhahay sawalad way idiin siinaysay lakum idinka anfusukum naftiinu amran amray idiin siinaysay markaasaad samayseen fa sabrii fa amrii amba u soo qadara aniga amarkaygu sabrun sabr weeye jamiilun oo wanaagsan oo aan gagax ku sugnayn wallaahu allana almustacaan waa midka laga kaalmo dalbo calaa maa tasifuuna waxaad sifaynaysaan ayuu markay hadalkaas yidhaahdeen nabiyullaahi yacquub markuu ogaaday wiilkiis inuu caafimaad qabo waxaa la sheegaa la yidhi markii uu arkay qamiiskii inuusan jeexnayn ayuu wuxuu dhahay baa layidhi maa axlama haada di bou dhahay yaakulu ibnii walaa yaqudu qamiisahu waxuu dhahay caqli xumadoodana tusinaayo waxuu dhahay dulqaad badanaa di'digaanu wiilkaygow cunayaa miya qabiiskiisana jeexi maayo miya ma arrintaas wax dhici kara miya waxaa kaloo la sheegay waxaa la sheegaa layidhi di'digu laftirkiisay u keeneenaa lihi bahalki maaragtay laftirkiisa ay ku been abuuraan ayay keeneen markaasay waxay yidhaahdeen haadaa akalahu midka ayaa cunay yidhahdeen wiilkaagi markay saas dhaheen ayuu yacquub wuxuu dhahaa layidhi ayuhadiibu anta akalta waladii wa samarata fu'aadii waa u dhahay didii habow yey habow adiga miyaa cuntay wiilkaygii laabtayda miraheeda adiga miyaa cuntay maxaa yeele awlaadu samaratu waxaa weeye samaratlfu'aad weeye awlaadu qalbiga mirihiisa waaye faandaqahu llaahu ilaahayaa marka ka dhawaajiyey didigaa laga dhawaajiyaa layidhi markaasu waxau dhahaa layidhi wallaahi maa akaltu waladakaw dhahaa layidhi anigu ma cunin wiilkaaga ma cunin walaa ra'aytu mana aragow dhahay qad weligeyna ma arag walaa yaxilu lanaa an na'kula luxuuma alambiyaai annagana xalaal nooma ahan ambiyada hilbaheeda inaan cunno ambiye ilahay hilibkeeda cuni mayna annagu markaasuu yacquub waxau ku dhahaa la yidhi fa kayfa waqacta biarli kancaanow dhahay arlu kancaan seed u timidow dhahay dhulkan waxaa marka meesha ay joogeen nabiyullaahi yacquub iyo maaragtay ah, awlaadiisa waxay aheeday arlu kancaanay aheed markaasuu wuxuu dhahaa layidhi dhidhigi ji'tu lisilati raximi u dhahaa layidhi waa bacdu lqisas weeye waxaan u imiday qaraaba xiriirin marka nimankaana isoo qabtow dhahay waana ii kaa keeneen nabi yacquub waa iska sii daayaa layidhi iska tagow dhahay waxaa weeye inaadan adigu cunin wiilkeeyu anigu aad iyo aad baanu ogahay oo cilmi baan ku leeyahay ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala isagoo ka warramaya qaala wuxuu dhahay nabi yacquub markuu ogaaday inuu wiilkiisu saxiix uu yahay beentoodana ay u caddaatay ah, hadda marka tan ayaa waxaa layidhi dhowrkaas arrimood ayay ku dhici kartaa halayidhi ayagoo isagoo ayagii la hadlaayo kana jeesanayo ayuu wuxuu yihi bal iska daaye sawalad way idiin siinaysow dhahay lakum idinka anfusukum naftiinu amran amray idiin siinaysay waadna yeesheen ah, fa sabrii fa amrii dhe ah, mubtadihiya maxduufa fa amrii aniga amarkaygu sabrun sabar weeye sabarkaasoo jamiil oo wanaagsan sabaraan waxaa weeye argagax lahayn sabarka jamiilkaas shay waxaa weeye markaasi haddii u kugu dhaco inaadan argagax awna kugu jirnaa larabaa oo saa u sabar marka waxau dhahay aniga arrinkaydu waa sabar jamiil ou dhahay wallaahu allana almustacaanu waa midka laga kaalmo dalba ayuu dhahay almadluubu minhu alcawn ilaahay subxaanau watacaalaana midka laga kaalmo dalbo weeye ah, calaa maa tasifuna waxaad sifaynaysiin ah, ay calaa taxamulin makaarihi weeye allatii tadkuruunaha fii amri yuusuf weeye waxyaabaha makaarihda ah in loo dulqaad loo yeesho oo dulqaad loo yeesho oo aad ku sheegaysiin amarka nabi yuusuf weeye wallaahu lmustacaanu ilaahay waa midka laga kaalmo dalbo ayuu dhahay calaa maa tasifuuna waxaad sifaynaysaan weeye oo amarka nabiyullaahi yuusuf ah anigan marka arrinteeda saasaan u sabra halkaas ii joogto dha marka wixii eh, ka dhiman marka aayad casharkeena dambe ayaanu ku bayaaninaynaa hase yeeshee casharkeena intaas ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu